subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa subaxnimo arbaco ah taariikhdan ay ku beegan tahay saddexda bisha koowaad labada kun afar labaatanka qodobada saaki aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah hadalayn xooggan ayaa ka dhalatay tan iyo markii heshiiskii ka dhacay dalka etoobiya kaasi oo u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo sidoo kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ku saabsanaa qaybo ka mid ah badda soomaaliya in somalilan ay siinayso dalka etoobiya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu la hadlay madaxweynaha dalka masar oo markaasi xiriirkooda masar iyo etoobiyan uu yahay mid aad aan wanaagsanayn qodobadaasi ayaan xoog saari doonaa sidoo kale magaalada muqdisho maanta waxaa la filayaa inuu ka dhaco banaanbax weyn oo looga soo horjeedo heshiiskii ay wada gaareen maamulka somalilan iyo dawladda etoobiya qodobadaasi iyo xubintii kaalmaan ee wuxuu nagu soo kordho ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan oo mar kale iyo falqaynta wararka kala sooco midkiiba xurmile jiro midkii kala taar lahu midkii kala sooc wado aaday taladiisu tebto sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale aaday taladiisu tebto sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale bareeda ku warto maasi silciyo dhibgaadho dhamaanteediyo dhumantee soomaaliya soomaali baale sariida hadday ku arko haddi silciyo dhib gadho dhamaanteediyo dhumantee soomaaliya soomaali baale kala soo heestaasi waxay daafur ahayd barnaamijka falqeynta wararka oo subax labaad ka dhegeysataan idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay qadka telefoonka waxa uu kula hadlay madaxweynaha dalka masar iyagoona ka wada hadlay sida ay wararka sheegayaan xaaladda kasoo cusboonaatay geeska afrika ee markaasi u dhexeysa soomaaliya iyo etoobiya maalmo ka hor dowladda etoobiya ayaa heshiis la gashay maamulka somalilan oo markaasi sheegay in soomaaliya inteeda kale ay ka goyeen waxa ayna ku heshiiyeen in qeybo ka mid ah badda soomaaliya etoobiya la siiyo si etoobiya ay u aqoonsato maamulka somalilan arrintaasi ayaa jawaab kulul waxaa ka bixiyey dowladda federaalka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha waxay arrintaasi ku sheegeen mid baalmarsan xiriirka mid maalmarsan shuruucda caalamiga ah waxayna dowladda etoobiya ugu digeen fargelinta ay ku hayso soomaaliya sidoo kale madaxweynaha ayaa qadka telefoonka kula hadlay amiirka dalka qatar waxa ayna ka wada hadleen xaaladda soo cusboonaatay iyadoona wararka ay sheegayaan in dowladaha ama madaxda caalamka ee madaxweynaha la hadashay ay sheegayaan in ay garab taagan yihiin islamarkaana ee damaca etoobiya marnaba uusan suurto geli doonin maamulka somalilan ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in arintaasi ay ku kala qeybsan yihiin isla markaana shacabka ku dhaqan magaalooyinka maamulkaasi ay arrintaani si weyn ugu soo horjeedaan somalilan haddii ay arrintaani ku dhaqaaqday waxaa la sheegayaa in caqabad weyn ay soo wajahi doonto isla islamarkaana madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi oo madaxuleedkiisa dhammaaday mucaaradka ay ku tilmaameen mid markaasi sharci darro ah heshiiska uu galay loona baahan yahay in wax laga qabto ustaad abukar oo arrimaha geeska afrika falanqeeya ayaan wax ka weydiiyey saameynta ka dhalan karta heshiiskii dhowaan somalilan iyo dowladda etoobiya ay ku gaareen magaalada aadis ababa iyo dowladda federaalka soomaaliya waxa la gudboon eh, bismillahi raxmaan raxiim eh, marka hore waan ku salaamaya adiga iyo guud ahaan dhegeystayaashaba eh, sidaan ognahay ama la soconno kowdii bishii january waxaa heshiis isku sheeg ay galeen eh, waxaa loo yaqaano dowladda etoobiya iyo waxaa loo yaqaano eh, maamul goboleedka somalilan eh, waa arrin soomaalida fajax ku noqotay si guud ahaanba meel walbo ay joogaan oo ayna uga hadal haayeen ilaa markii bramishan uu soo cusbonaaday ilaa hadda waana marxalad Eh, ama arin aan laga filaynin inay ku dhaqaaqdo ama ay samayso dowladda etoobiya oo eh, oo awalba uu xiriirka kala dhexeeya soomaaliya uu cagabagada ku taagneen tanna waxay noqonaysaa eh, ama waxay shidaal kusii shubaysaa arrinta waxa loo yaqaano ku taagneed awalba farcijile ku taagneed ayay biyo kusii subaysaa marka waa arrin aad iyo aad u adag xalkeedana waxaan malaynayaa inuu qaadan doono wakti badan inuu qaadan doono haddii aan dhinacya dhinacyada kale ama dhinacyada qusayso aysan fargelin ama waxa loo yaqaano xal ka gaarid aan looga helin dowladda etoobiya waa dowlad sanado badan jirtay wadamo badana daris la ah qaanuunka caalamka u yeelana ka mid ah maxaa keenay inay sidaan ugu xadgudubto waddan daraskeeda ah oo markaasi xiriirka la dhexey eh, farxaan waa aada umahadsan tahay eh, sida aad ognahay eh, dhowr bilood ka hor abiy axmed mar uu ka hadlayay baarlamaanka etoobiya hortii hortooda ka hadlayay wuxuu sheegay in uu dawladda etoobiya zamanka hadda la jiro aysan sii ahaan karin badla-aan Eh, ayna ku raadinayso ama ay isku dayayso inay hesho bad ha ku raadiso qaab xiilad ah ama ha ku raadiso qaab xoog ah eh, tanna waxaan dhihi karnaa waa uun labadii qaab uu sheegay abi eh, mid kamida waayo waxaa loo yaqaano marka ama xoog ha noqoto ama xiilad ha noqote in qaabkii ay eygi rabaa ay ku raadiyaan horiyuu u sheegay marka waana waa arrin mar ahaanteed markii loo fiiriya international lowga ka hor imaanayso oo aana sax ahayn diblomaasiyadda markii la fiiriy markii la fiiriya dhaqanka orfiga dawladaha deriskaana aan ku habooneen marka waa arrin noqon karto dhibaato badan inay sababto keeni karta ayaan dhihi karnaa soomaaliya iyo etoobiya waa wadamo deris ah ciidamo ka socda etoobiyana waxay nabad ilaalin u joogaan soomaaliya marka waa wadamo aada isku dhexgalay hadii khilaafkaani sidaan uu ku sii socdo soo lagama yaabo in isku socodka labada wadan uu saameeyo bulshada labadaasi gobolna ay markaasi xaaladooda ay kasii darto waxaan isleeyahay dabcan sida hadda shalay lagu sheegay dowladda federaalka soomaaliya weliba xukuumadda ra-isul wasaare xamse waxay u yeertay ayaan maqlayay waxaa loo yaqaano eh, safiirka eh, u fadhiisa soomaaliya dowladda etoobiya iyadoo wada tashi eh, kala yeelanayso arrimahan marka haddii mar safiirka loo yeero waa dareemi kartaa inuu dhaawac jiro diblomaasiyadeed inuu jiro marka waa aad bay dhibaato weyn ugu keeni kartaa oo aan weliba meesha ay ku dambeyn doonto xaalkeeda aan la ogaan karaynin hadda marka waa arrin eh, soo cosboonaatay geeska africa kasoo cosboonaatay madaxweynaha somalilan maxaa ku kalifay in xilligan wax ummadda soomaaliyeed oo dhan ay ka dhexeeyaan inuu heshiis kula gala etoobiya iyadoo la ogyahay in somalilan ilaa haatan ah, wax aqoonsi aysan helin in xaaladda gobolka uu maamulka ka yahayna dhinacyo badan xiisad ay kaga furan tahay eh, waxaan isleeyahay abi axmed eh, andhe eh, muuse bixi maalmaha culays ayaa saarnaa oo ah culays siyaasadeed haddii ay noqonayso dhankan maamulkan andhehe nimankaan hadda maalmaha dagaalka kula kula jiriyo s c khaatuma haddii ay noqonayso nimankan puntland ama maamul goboleedkan puntland hadday noqonayso haddii ay noqonayso eh, waxa loo yaqaano eh, xal u raadinta barnaamijkan xal u raadinta oo hadda xalka ay ugu raadinayaan inay ixtiraaf helaan eh, marka waa qofka markuu baadingoob yahay marxalad walba ama meel walba ay la gashay inuu la galo waa dantiisa ku jirto hase ahaatee su-aasha isweydiinta mudana ah ogolaanshahan ama inay etoobiya ixtiraaf aan waansiinayna ay tiraahdo somaliland ma suurtagelaysaa oo wax xaqiiqa ma noqon karaan su-aasha isweydiinaa taas ah eh, xaqiiqa markii laga hadlana wax eh, aqoonsiga kuma xirna inuu dal ku aqoonsado ee waxay ku xiran tahay in eh, waxaa loo yaqaano qaramada madoobe iyo dowladaha adduunka ugu waaweyn inay ku aqoonsadaan marka waxaan isleeyahay ma ahan wax hadda maanta keliya etoobiya ay aqoonsanayso ayaa badeeda ugu saxiixay waxa isku dhigmi karo isqaadan kara ma ahan ha yaraatee eh, mana mana isbarbarig ma lagu samayn karo sida aan isleeyahay shacabka somalilan waad aragtay sida ay arrintaasi ugu dhiidhiyeen madaxweynaha maamulka somalilanna muddaxileedkiisu waa u dhammaaday iyo mucaaradkii ayaa xiisada markaasi cirka isku sii shareerta udhexaysa isaga iyo mucaaradka marka markaad fiirisid xaaladda sidee kula socotaa maxaa la gudboon dowladda soomaaliya Eh, waa aragnaa sax waaye shacabku waan aragnaa eh, marxaladii ugu dambeysay maraayaan eh, waxaa waaye waxaan ognahay midda hadda ka taagan somaliland waxaa tusaale loogu soo qaadi karaa dawladii dhexe xilligii ay jirtay sagaashan iyo kowdii ilaa wixii ka horeeyey tobankii sano ay ku jirtay iska wareega waxaa waaye waa haddii xaaladan hadda aan somaliland ay ku sugan tahay aan laga gaarin oo aan muuse ama usan ama u dhixinin waxay u badan tahay eh, dadka inta badan ka faalloodana ay sheegayaan in ay waxaa loo yaqaana meel xun ku dambaynayso oo marxalad kaleo hadda aan taagnin ay geli doonto oo weliba dagaallo sokeeya inay ka qarxaan ay u badan tahay kacsani waxa uu ahaa ustaad abuukar cabdulaahi oo markaasi aan wax ka weydiinayay saameynta ka dhalan karta heshiiskii dhowaan ay wada gaareen ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi magaalada muqdisho maanta waxaa la filayaa in uu ka dhaco banaanbax weyn oo loogu soo horjeedo heshiiskaasi iyadoona ay markaasi banaanbaxaasi qabanqaabantiisa ay ka socoto magaalada muqdisho madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa shalay hadallo kulul ee arintaasi ka jeediyey waxa ayna sheegeen in marno aysan suurtogeli doonin damaca etoobiya weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqaynta wararka aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe war hooy soomaaliya soomaali baale xaraashxaraashxaraashio xoolo jaban xaraashwar inadeer maxaad xaraashaysaa waar wax walba waannu xaraashaynaa oo inaadar bisaaraddaasi goormay ku taabatay war damaca nala fogaadee wax ma gadanaysaa ma guurtadu ma ku jirtaa war berri iyo badba oo naga diyaar dhaliin shaqaysa waa kan gabagabada barnaamijka falqaynta wararka ayaan isla soo gaarnay waxaad kusoo dhawaataan xubinta kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahajadihii gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahajaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalemaanay war ma haysaane eh? ayaantan waa tii horrema ducaysanaysay naw war duco way soo dhaaftay dhulkanna waxay rabaan xoog inay ku qaataan rabbin laale rasuulaan laale owliyaan laale ambiyaan laale iyo ereyna warmaday warma islaabi axmed wuxuu yidhi eh? aweyba ahaa etobiyan widmate eh? anigara laa beherley hunate sudaanka hormada hargisayim hadda kahor wuxuu ku ducayey laftinaga dhulkinaga cirkinaga iyo badinaga war isu maagan isnoojiyoytama wala dhombaha nagni yelle war hana weyn qumaynaqa maxaa loo dhihi waaye warwar mahaysaana dhaantadii abi axmed muuse ka jawaabay wuxuu yidhi eh. arligeennan itoobiya ee amniga eh. inagoo dhalanno waan ilaashanaynaa war inagu abasiini baan isku nahay tiyarunkuweeley aryaadhaha tanu heesi hadal wees la soo dhaaftay eh. muuse biixi cad kamida mida u saxiixay abi axmed soomaali meel kasto joogtana intii waxgarata caray biq la dhaheen shacabka somalilanna mugaan fiirsanay qaybu muusey la safneedoo etoobiya dhul dukhaanya laga kireeya xaad ka rabtiinay dhahayeen qaarna waxay dhahayeen dadaan ilaahayba bad siina muuse rabaa inuu baddaanya siiyo hadda wariya dhammaantii saxiixa abi axmed iyo muuse biixi waxaa hore looga yidhi nimaan saafaara haasiide mahaysalka dhigtaan suuga niman saafaara haasiide mahaysalka dhigtaan suuga war kalemaanay haddaan bootayo soomaalidu damiir bay lahaa jirtee waxaan dhihi lahaa biyihii iyo kalluunkan dahabii bila ku taamayey inuu bililiqaystayo hadduu ku raba sayla booto orama weeyo wallaan beeni soconayne baadilkiyo haddaysnaan dulmiga badan ka waantoobin in kastoo hor la isugu birdhigay waysa sii barane bamba culus haddaan weyna iyo baaba iyo kaare bakoorada in layskaga celshaa waa bannaan tahay warbislo waa runtaaye waddan bilcilo aadmigu uu bogay oo badaha laba isballayso xoolo badanna leh baylah maaho looma bogi karo war booto bushimoolka ka gudubtay birtallika asar eelankii badaaniyo inay berigaana beek weydiiye aan wali ballananay qarankani bee ma aha dhulkayguna boob ma galo badayduna badayduna ii ma aha aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi ow laguma ballamin bilaash bad lagu bixi maayo been laguma ballamin bilaash bad lagu bixi maayo been war cabdulla waxaa kaloo la yidhi eh. baaqa shalay adhiis laga maqliyo baa ka soo yeedhay eh. barbar kale haddii loo fasiro beenta odayaasha eh. bilow fiican weeye iyo go'aan baahi loo qabaye bahbah iyo haddaan kala ahayn beele iyo reero boggaa laga midoobo dadkii waa baraarugayey ha yeeshee barwaaqada jirtoon ugu boqoolayno iyo baabka loo aadayaan ii bisla helen weliye barqakulul etoobiya markuu booqasho u aaday bahdilkiio siday ula dhaqmeen biixi lala yaab warbisla waxaa kaloo la yidhi dunida baaqaan u diray haddaanay jawaab ka bixin bilaa waha dhiigaliyo baba iyo waa colaad warbashiiro waxaad ka tagtay haddii lagu yidhi badrool badan baa halkaa ku jira biyahaaniga aniga iska leh waxaad ka tagtay badayduna badayduna war kalemaana etoobiya beenbeentaas waxba ku heli mayse madaxweyne xasan sheekh baarlamaanka soomaaliya uu la hadlay wuxuuna ka sheekeeyey taariikhda itoobiya iyo dhaqankeeda wuxuuna yidhi eritereyo hadda ka hor heshiis la gashay taariikhdooda waa la ogyahay heshiiskaas dhibka ay ka mareen iyo wixii ka raacay iyo xorriyaddooda dhibka ay ka mareen somalilan mar uu taariikhdeeda ka sheekeeyeyna wuxuu yidhi waagii gumaystaha ingiriisku uu haystay odayaashii xilligaas waxay ingiriiska kula heshiiyeen inaysan gabar ajnebihu ku dhali karin ciidda somalilan taasina ingiriiska waxay ku kaliftay gabadhii uur yeelataa inay ku soo dhasho dalkooda sababtoo ah odayaashii xilligaa waxay diidayeen in dhulkooda ilmaha gumaystuhu ku dhashaan oy xuquuq ku yeeshaan haddee heshiiskaasna maqaaraa lagu qorayo wax qarsoon maahan yaya ee eh, muuse xawmahasugu akhri waa xowlo indhacadayna warwarkayga dhex gelina madaxweynuhu isagoo khudbaddiisa sii wada wuxuu yidhi odayaashii somalilan ee xilligaas hadday maanta maqli lahaayeen heshiiska dhex maray muuse iyo abiy axmed qarraxan bay u dhimi lahaayeenoo wadnaha istaagi lahaayo maba noolaadeen laakiin weli haddana dad damiirkoodu nool yahay yaa ku sugan somalilan wuxuuna intaa madaxweynuhu sii raaciyey etoobiya somalilan aqoonsi ma sii karto umana hayso wax ay u tari kartoon dhibaato ahayna ma jirto innagaa walaalo ah oo dad iyo dalba naga dhexeeya wixiina dhex maray oon kala tabanaynana waa ka heshiin karnaa laakiin taa ka dhulkeenna ka mid ah qof inuu bixiyo awood u lihi ma jiro sidoo kalena qof inuu qaato awood u lihi ma jiro sababtoo ah dhulka innaga kaliyuhu ma lihina waxaa leh jiilalka dambe ee dhala doonay soo socda wixii dhiig low kaca ma yidhihe war xaaladdu waxay maraysaa adoon door raacin weli intuu ku dumay habeen mujadi dusha iman oo aan garanayn dabaal badwayn dalaq lama yidhaahdee war waxaa kaloo layidhi waaqlow marka doontu degayso dadka saaran dusheeda naxdin waysla darsaane doontaan wedi kara nin la doortayo mudan war cabdulla abi axmed warkaas ka yeeli maaye waxay ka maraysaa badweyn bay doonidu ila sii durkaysa halka malab lay laygu daadshay waa baddaade war bislow muusabixi waxay ka maraysaa bad baan galay callaylehee bad baan galay iyo ceel gumbaacoon bartanka u fadhiiste war muuse biixi cafan u qaylinaye haddaan galay qaaba qowseen yeeray badda mawja dale nin bilaa la daray yidhi biyaha baabah baan ka dhigay inuu baadan yahay baxar ku jiro waa midaanu bixin warkalamaanay war ma haysaaniine golihii wasiirada go'aan baa ka soo baxay ma gurma degdega bay doorashada buntland dib loo dhigay miyay dhaheen war dastuurka la dhammaystiro miyay dhaheen yaaya furuntaan gelaynaa qaar yidhaah ma laga waayo waalmayana ixtiraafeen war weligii warkama dhaxaradhin sidaa waalan tihiine afhayaanka xukuumadda farxaan maxamed jimcaale oo akhriya go'aanka golaha wasiirada ka soo baxay wuxuu yidhi golaha wasiiradu markay arkeen qodobka dastuurka golaha wasiiradu markay arkeen xeerarka caalamiga golaha wasiiradu markay arkeen sharciga qaramada midoobey golaha xukuumadu markay arkeen jaatarka midowga afrika golaha xukuumadu markay arkeen ka jaamacadda carabta golaha xukuumaddu markay arkeen xeerka igad ku dhisan tahay golaha xukuumaddu markay arkeen sharciga ururka islaamka golaha wasiiradu waxay garawsadeen in etoobiya ku soo xadgudubtay jiritaanka soomaaliya iyo madax bannaanideedaba xeerarkaasoo dhammana waxay qabaan midnimada soomaaliya jiritaankeeda inaanay cidi taaban karin etoobiyana safiirka noo jagaa deg deg waanuu uga yimaadaa hayehe haddou diido miis iska joogo ka warranhe war cabdilla warkaa iga dhex galan ra hadlayna wuxuu yidhi taaka dhulka soomaaliya ka ma jirto cid bixin kartaa madaxweynenu sidaasi leeg taaka lama bixin karuu yidhi mucaaradkana nin kastoo hadlay wuxuu yidhi taaka lama bixin karo xataa afhayeenka shabaaba hadlay wuxuu yidhi taaka lama bixin karo marka bow waxaan la yaabanahay hadda dhulka ayaa taakeeyey war bashiiroo adi waran hayle tirada abirka taaki ka bilaawdaas waaniya walaweynay been baa isku sheegteene ma madaxweynaha qaranka muuse muuse biixi ayaa taa ka dhula bixin waayey wixiinu ila waa faragelini warbow hadda sayla ara kuma jidha ma ka dhabayseen war bashiiroo buntland doorashadii ay ku mashquulsan tahay ilaa hadda taaka lama dhiibi kara inta tiri kamid mid maaha waan yaar ahayn waa joogaa maxaa etoobiya ugu diidaysaan war waaqlow bilaashaan jirjirka ajiyaasa maa shalay gelinkii dambuwalaay ka dambooyi ilaa hadilakarooga badda sayla jiinja miroogsida qorto xid ya meelkinyaale ya taabaata war intaa doorashada buntland iyo ciyaaraha maamul goboleedyada aad ku mashquulsanaedeen ayaa muuse iyo abiy axmed kala saxiixdeen war farxaanoo anigu inta kale la mayaabaniya waxaan la yaabanahay nabadiiyo nolol inay muuse biixi eedayso sababtoo ah lix dekadood bay siiyeen muusena hal dekad buu bixiyey war muuse biixi bilaash baa loo handadayahay orommada hargeysa joogtaa ku filan haddii xaalku xumaado marka inuu iska sasaba xaqu uu leeyahay aryaadhaha orommadu intay hargeysa qabsahaysa muxuu sidii sacuudiga warqada ugu sameey waayey war wasiirka arrimaha gudaha somalilan mujaahid maxamed kaahin oo difaacaya mujaahid muuse biixi wuxuu yidhi dowladda soomaaliya waxay ka baxday heshiiskii aan jabuuti ku kala saxeexannay sababtoo ah qodobadiisa waxaa ka mid ahaa erayada xanafta leh oo labada dad sii kala fogaynaya inaan la isticmaalin haddana dhammaantood afkay furteen kale maysan harin urbawadamataaka lama bixin kar uka carooday naw waar saakada miyaan nala leediin haddaanu doonno tallaabaana bixinaynaa aryaadhaha idinkoo waxba isdaalin waxaa la yidhi niibsahaya arligo ninkaran malaha aamiina niibsahaya arligo ebera malaha aamiina naw waar cabdula waxaa fududaan maanu iibin ahaayna waanu karaynay qurbow damaca etoobiya waa qayb xukuna waxaan maqli jiray ninkii kala saar laho kala sooc wado ninkii si xunu fekero aday taladii ku seegto sidaad moodaysay maahe war hooy soomaaliya soomaali baale war heestaas madaxweynaha baarlamaanka ka hor qaaday aryaa calaa kulli xaal soomaali ishuri maysa waxaan leehay dhulkaagu waa lama huraane ku dhaqo ku dhiso ku dhimo dhulkaagu waa lama huraane war waxaan maqli jiray qofkay dhalashadiisu soomaali dhaba runa oy dhiigle tahayo yaa dhisayo yaaduga dhuuman dalkaaga yaa dhur sugaayo yaa kaa xiga dhaxalkiisa war madansisamaabadhala inaan wali dheegi jiray sabansabankii intahaanta qabadaa qaar ka sara badan yahay taakana qabyada tahay intay qalloola tahayoo wayno qori afkii warwalla weynay dagaal baa hurinaysaane arrinkaa ka hadlaysaanna wax shaqaa kuma lihiidine somaalilanna waa qaran madax bannaanoo iskii u taagane maydin maqal haddaad dhegaleedihiin dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa aryaa waaqlow adigoon xabbad isxiijin waxaa ka hor la yidhi soomaaliya soomaali baale fariimahaasi xubintii kalmaan ka sii horreysay waxay gebgabo u hayaan barnaamijka falanqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halka in kala socodsiinayay shariif sheeka uu farsamaynayey nabadgelyo